bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالlah الbخariي raximh اllah taعaalى وqala اllah عزa وجل أأmintm man fi السmاء an ykسfa bkm الأrض faإida hiy tmuur إlى آkhir الآية الأخرى <clears throat> waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad lilimaami اlbukhaariyi raximahu اllahu tacaala wuxuu ku dhex jiray masaa-ishii isugu jiray qur'aanka iyo inuu kalaamullaahi yahay iyo culuwiga masaa-ishii labadaas dhinac isugu jirtay ayuu ku jiray marka wuxuu leeyahay waqaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi aamintum man fi samaa aayaddaas marka oo suuratulmulki ku jirto ma ka aamin noqoteen man miyaad ka aamin noqoteen allah macbuud fi samaa'i samada korkeeda ahaaday an yaksifa bikum alard dhulka inuu idinla jaro oo idinla gooyo miyaa ka aamin noqoteen fa idaa hiya tamuur dhulkii waaba iyadoo dhaqdhaqaaqaysaba oo markaa dhulku idinla dhaqdhaqaaqo am amintum man fi الsamaa'i mise waxaad ka aamin noqoteen macbuud samada korkeeda ahaaday an yursila calaykum xaasiban quruurux inuu korkiina kusoo diro miyaad ka aamin noqoteen marka labada aayadoodba waxay tilmaamayaan aamintum man fi الsamaa iyo am amintum man fi الsamaa allah subxaanahu wa tacaala inuu kor jiro ayay tilmaamayaan labada aayadoodba ayb marka culuwigii buu halkaas u deliishanayaa waxaana khilaafsan eh, jahmiyada iyo dadka marka uu ka soo hadlayey ou radinayey qaala wa qaala cimraanu bnu xusayn cimraanu bnu xusayn abu nujayd saxaabigaa wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam liabii nabiga aabbahay wuxuu ku yidhi kam tacbudu lyawma ilaahan kam imisaa tacbudu aad caabudaysaa alyowma maanta aad adigu caabuddaa ilaahan min ilaahin yacni macbuud ah imise macbuud baad caabuddaa adiga maanta markaa mushrik buu ahaa gaal ah qaala wuxuu yidhi sabcatan toddobaan caabudaa buu yidhi sittatan lix fi lardi ardi yacnii dhulka korkiisa ayay joogaan lix aan caabudayo fil ardi dhulka dhulka korkiisay joogaan ayb ama sittatun lix fi lardi waayo dhulkay ku sugan yihiin wa waaxidun midna fi samaa'i samada korkeeda ahaaday qaala wuxuu yidhi fa ayuhum eh, tuciddu keed u diyaarsataa lirahbatika adiga damacaaga iyo walirahbatika cabsidaada markay cabsi ku hayso iyo marka aad damac badan aad qabto ood arrin rabto ilaahay subaa yacni aada damac kaaga jiro arrin muhimo weyn cabsi weyn marka ay kugu jirto yaad adiga u diyaarsataa ood u diyaargaraysataa ood u diyaarsataa raqbadaada iyo rahbadaada cabsidaada iyo yacnii damacaagaba qaala wuxuu yidhi alladii fi samaa samada midka ka sarreeyo kaasaan marka ay xaalad adag taagan tahay oo arrintu ay joogto cabsi adag iyo damac markay joogto allaha kor jiro bis un baan fiiriyaa qaala wuxuu yidhi amaa innaka adigu in aslamta haddaad ilaahay u hoggaansanto ood islaamto callamtuka waxaan ku barayaa kelimatayni laba kelmadood yanfacaanika oo adiga ku anfacayaan falamaa aslama markuu islaamay alxusaynu xusayn cimraan aabihi qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow callimnii ibar alkelimatayni labadii kelmadood allatayni wacadtanii aad ii yaboohday qaala wuxuu yidhi qul dheh allaahumma alhimnii rushdii ilaah hanuunkayga igu hanuuni igu ilhaami wa acidnii min shari nafsii nafsadeyda sharteedana iga magangeli sidaa ku dheh xadiidka marka waxaa wariyey alimaamu tirmidi kitaabu dacawaat ayuu ku soo saaray waana daarimina sidoo kale ibn abi caasim aimo badan baa wariyeen ujeedkuna waxa uu yahay cimraan bnu xuseyn aabihii isagoo gaal ah wuxuu fahamsanaay in allaha dhabta ah ee raqbada iyo rahbada loo diyaarsado kor inuu jiro ayuu ogaa isagoo gaal ah nebigana sala allahu alayh waali wasalam waad qaldan tahay ma dhihin walidalika alimaam cuhmaan bnu saciid addaarimi alradd calaa bishri almarisiy waxa uu yidhi faxusaynun اlkhusaaciyu fii kufrihi xusayn kufrigiisa isagoo ku dhex jiro yowmaidin maalintaa kaana aclama billaahi اljaliil maalintaa waa uga aqoon badnaa alleh min almariisiyi wa asxaabihi bishri lmarisi iyo asxaabtiisa yacnii xuseyn oo berigaa gaal ahaa waa uga aqoon badnaa rabbi bishir iyo raggiisa leanna isagu rabbi keed u diyaarsataa raqbada iyo rahbada markii la yidhi wuxuu yidhi waxaan u diyaarsadaa alraqbatu waalrahba allah kor jiro marka isaga isagoo fii kufrihi buu kaga aqoon badnaa rabbi oo uga aqoon badnaa bishir iyo raggiisa ayb meeshaasaa marka maxalu shaahidka uu yahay wa qaala bacdu ahli اlcilmi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ina aljahmiyata jahmiyadu hum lmushabbihatu dhinac kale haddana waxna laga tusayaa jahmiyadu iyaga ayaa ah mushabbiha liannahum maxaa yeelay shabbahuu rabbahum rabbigood bay u ekaysiiyeen bisanami sanam waalasami mid aan waxba maqlaynin oo dhagool ah waalabkami mid aan hadlin alladii kaas oo laa yasmacu aan maqlaynin walaa yubsiru aan arkaynin walaa yatakalamu aan hadlaynin walaa yakhluqu aan abuuraynin wa qaalat iljahmiyatu jahmiyadu waxay yidhaahdeen wakadalika sidaa eh, yani hay liannahum shabahuu rabbahum bisanami ayay ku shabaheen alasami saasaa fiican alasami sanamka oo ah dhagool waxba aan maqlin wal abkami afla oo aan hadlaynin aladi laa yasmacu sanamka oo aan maqlaynin walaa yubsiru aan arkaynin walaa yatakalamu aan hadlaynin walaa yakhluqu aan waxba abuuri karin ayay rabbi ku shabbaheen wa qaalat iljahmiyatu jahmiyadu waxay tidhi wakadalika sidaadaas oo kale laa yatakalamu ma hadlaayo alleh walaa yubsiru ma arkaayo nafsahu nafsaddiisa wa qaaluu waxay yidhaahdeen ina sma allaahi makhluuqun magaca alle waa makhluuq ay dhaheen yacni meeshaan masalo muhima ku jirto waxay tahay jahmiyadu iyaga sida aan ogsoonnahay sifaadka alle maxaad u diideen marka la yidhaahdo waxay yidhaahdaan waxaan u diidnay tashbiih baan ka cararaynaa firaaran min atashbiih tashbiih baan ka ordaynaa bay baydhan ka cararaynaa walidaalika imaamu tirmidi waa ka dhahayo kitaabu zakaa baabu fadli sadaqa wuxuu yidhi axaadiidta sifaatka markuu ka hadlayey wa ankarat aljahmiyatu hadihi alaxaadiid jahmiyadu way inkireen axaadiidta sifaadka wa qaaluu waxay yidhaahdeen inahaa tashbiihun waa tashbiih yaddii waa diideen alle inay gacan iyo u sugaan waxayna yidhaahdeen waa tashbiih gacanta iyagu marka tashbiihay ka cararayeen laakiin maxay ku dhaceen marka hore iyaga waxay ka cararayeen tashbiih inay alle ku shabahaan makhluuqaadkiisa wax ka mid a ah, oo bani aadam inay alle ku shabahaan laakiin waxay ku dhaceen tashbiih ka sii daran oo waa maxay inay rabbi ku shabbaheen asnaamta inay rabbi subxaanahu wa tacaala ay asnaamtii ku shabaheen ayay ku dhaceen meeshaas marka de eh, dhib baa ku suganoo waana midaas midda ou alimaamu albukhaari hadda uu leeyahay ina aljahmiyata hum lmushabbihatu lianna tashbiihna kama bixin axaadiidtiina waa inkireen laba dhibba waa ku dhaceen marka culimada qaarna si kaley u sheegaanoo waxay yidhaahdaan eh, jahmigu ama mucadilku mucadil ma noqdo ilaa wuxuu soo maraa tashbiih yacni markau maqlo ilaahay baa gacan leh ama allah sarreeyo qalbigiisa waxaa ku soo dhacaya tashbiih oo bani aadamkii inuu alla shabaha kusoo dhacayso hadda markaas wuxuu gelayaa kadib inuu anfiyo wixii ilaahay isu sugay marka tashbiihna waa ku dhacay oo qalbigana waa uga soo dhacay asnaam iyo wax macduumana waa ku shabahay rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu ku shabahay sifaatkii allana waa dafiray marka mushabihada iyo mucadilada yaa daran marka la yidhaha mucailadaa daran sababtoo ah iyagu mushabihana waa yihiin waxna ma ogola ihbaatna ma ogola oo wax ay rabbi subxaanahu wa tacaala ay u sugayaan ma jiraan ayb wayalzamuhum waxaa ku laasimayo an yaquuluu inay dhahaan idaa adana almu'adinu warkooda waxaa ka laasimaya marka muadinku hadduu addimayo inay dhahaan yaquula inuu dhaho laa ilaaha ila laa ilaaha ila aladii ismuhu allah ilaa waxba ma jiraane sifale maogtahay marka mu-adinku waxaa ka laasimaya warkooda inuu dhaho macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila aladii ismuhu allah midka magiciisa allah la yidhaha maahan wa ashhadu ana muxamada rasuulu aladii ismuhu allah ayb liannahu maxaa yeele qaaluu waxay dhaheen ina sma allahi makhluuqun maxaa yeele waxay yidhaahdeen magaca alla waa makhluuq ayib dadkaa marka hadalkaani wuxuu aad u taabanayaa qolada iyagu ogol isimka sifadana diidan muctasiladana waayo kuwaas qaabka uu kitaabka ku wadana waa sheegnayoo selafku marka taleefonadan qofka falayd haka saaro yaanu lagu dhibin wuxuu leeyahay marka mucadilada jahmiye waa lagu idlaaqaa ama ha noqdaan yacni jahmiyadii hore rasmiga ahaa ama muctasila ha noqdaan ama keyrkood ha noqdaan ayb walaqad ikhtasama yahuudiyun waxaa dooday yahuudi wa muslimun iyo muslim ilaa bacdi mucadiliihim waxay u doodeen marka ay u dood tageen mucadilada qaar ka mid a ah. waa nin qaadi ah oo markaa yacnii muctazili ahaa ayay u dood tageen faqadaa bilyamiini wuxuu xukumay ninkii qaaliga ahaa dhaar cala almuslimi muslimkiibuu ku xukumay inuu dhaarto faqaala alyahuudiyu yahuudigii wuxuu yidhi xallifhu dhaari fa qaala wuxuu yidhi almukhaasamu ilayhi kii loo dood tegay ee qaadiga ahbaa wuxuu yidhi ixlif billaahi alla ku dhaaro alladii laa ilaaha ilaa huu ku dhaaro sidaas faqaala alyahuudiyu yahuudigii wuxuu yidhi xallifhu bilkhaaliqi waxaad iigu dhaarisaa khaaliqa iigu dhaari laa bilmakhluuqi makhluuq ha igu dhaarinin buu yidhi fa ina haadaa kan oo laa ilaaha ilaa eh, laa ilaaha ilaa huwa allaahu aladii laa ilaaha ilaa huwa fi lqur'aani qur-aankay ku jirtaa qur-aankuna adiga makhluuq waaye baad leedahay aniga makhluuq ha iigu dhaarinin marka khaaliq iigu dhaari buu yidhi ninkan wa zacamta waxaad ku andacootay ana alqur'aana qur'aanku makhluuqun inuu yahaad sheegaysaa marka ninkan aan wax ku leeyahay makhluuq ha iigu dhaarinina khaaliq iigu dhaari faxallifhu bilkhaaliqi khaaliqii iigu dhaari fabuhita alakhiiru fabuhita maxaa idiin qoran fabuhita alaakharu kii kale waa wareeray marka waa ninkii qaadiga waay wa qaala wuxuu yidhi quumaa istaaga xataa andura fii amrikumaa bal arrinkiina aan kasoo fiirsadee ordaha iga tago arrintiina waa kasoo fiirsanaya wakhasira hunaalika almubtiluun aharkan laalakaaina waa soo saaray bacdi turuqna waxaa lagu magacaabay qaadigaas inuu ahaa ciisa bnu abaan weliba sanadkana shaafici baa laga wariyey oo laalakaaina saas u warinayaa laakiin meeshaa khalad baa ku jiro ciisa bnu abaan mar dambe ayuu noqdayba qaadiyo shaafici markuu dhintay ka gadaalow qaalli ahaa marka qisadiina in shaafici laga wariyo ciise bnu abaanna waa qaadi la yidhaahdo ma tooseyso bayhaqi fi lasmaa wasifaat ayuu kusoo saaray bisanadihi ila lbukhaariyi qaala samictu caliya bna almadiniy qisada marka cali bn almadini baa wariyey marka <coughs> qisadan yani waxaa laga wariyey bukhaari wuxuu ka warinayaa sheekhiisa cali bnu lmadini sida bayhaqi fi lasmaa wasifaat uu kusoo saaray marka binaan calaa dalika ciisa bnu abaan ma noqonayo marka dabcan qisadana waxaa warinayo bukhaari bayhaqi baa fi lasmaa wasifaat kusoo saaray min طariiqi اlbukhaariyi can cali bni اlmadiniy ayb khulaasada marka maxalu shaahidka qisadu waxay tahay ninkii yahuudiga markuu yidhi war ninkan ii dhaari waxaad iigu dhaarisaa laakiin khaaliq makhluuq ha iigu dhaarinin marka allahi allahu aladii laa ilaaha ilaa huwa waa qur-aan uu yidhi nacam qur-aan haddii ay tahayna ha iigu dhaarinin qur-aanku waa makhluuqaad ila aaminsan tahay adiga marka makhluuq in la iigu dhaariya ma rabee khaaliqa iigu dhaari waa wareeray marka nacam muxuu ku dhaarinayaa wallaahi hadduu ku dhaariyo qur-aankay wallaahi ku jirta ayb qala xadaثna الxasn bnu صbaح qala xadaثna macbad abu cabdالرaحman alkufiyu nazla fi baqdad ayuu ninkaa isagaa marka uu degay ayb macbadkan marka macbad ibnu rashid abu cabdiraxmaan alkuufiyu ayaa la yidhaha wayuqaalu alwaasitiyu ayb imaam axmed wuxuu yidhi lam yakun bihi ba'sun waana ammaanay yaxya bnu maciinna waa daciifiyey oo daciif lxadiid ayuu yidhi khilaaf baadu ninkan ku jira marka qaala xadaثna macbadu abu cabdالرaحman alkufiyu nazla fi baqdad qaala wuxuu yidhi xadaثna mucaawiyaة bnu camaar qaala sa'ltu jacfara bna muxamed ayaan su'aalay can اlqur'aani qur'aankan wax ka su'aalay faqaala wuxuu yidhi laysa bkhaaliqin walaa makhluuqin khaaliqna maaha makhluuqna maaha waa kalaam ullahi leanna kalaamka keligiisa wax abuurana ma la dhahayo yacni dabcan marka laysa eh, qur-aankiina dee sifo allana makhluuq waayo la dhihi maayo marka allana waa khaaliq bisifaatihi khaaliquu ku yahay bisifaatihi daatada alle maca sifaatihi khaaliq buu ku yahay rabbi subxaanahu watacaala waa soo marnay marka tan oo kale wa qaala abu cubayd abu cubayd alqasim ibnu salaam weeyaan ixtaja haaulaa'i kuwan waxay xujaysteen yacni aljahmiyata wuxuu u jeedaa jahmiyadeed biaayaatin aayado ayay xujaysteen walaysa fiima xtajuu waxay xujaysteen dhexdiisa ma ahaanin ashaddu iltibaasan ashaddu mid darnaan badan iltibaasan xagga dheehgelinta xagga ishkaalka min halaatin saddex aayadood wax ka daran ma jiraan yani wuxuu jahmiyadu saddex aayadood oo ay xujaysteen wax ka iltibaas badan ama ka ishkaal badan ma jiraan saddexdaas ayb waxay yihiin marka qowluhu wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiiraa faqaaluu waxay yidhaahdeen in qultum haddaad tidhaahdaan ina alqur'aana qur'aanka laa shaya shay yacni maaha kafartum waad gaaloobaysaan haddaad tirahdaan qur-aanku waxba maaha waa kufrinaysaan wain qultum haddii aad tiraahdaan shay-un yacni huwa shay-un qur-aanku waa shay fa huwa daakhilun fi laayati aayadda u soo gelaa marka xujadooda marka garta waxay leeyihiin alla sooma dhihin wakhalaqa kulla shay-in labay mid tahay inaad tirahdaan qur-aanku shay ma aha waa kufrinaysaan ila qur-aanku wax jira waaye ama inaad tiraahdaan waa shay haddaad waa shay dhahdaanna wa khalaqa kula shay inuu soo galaan <coughs> aada u fahma aayad marka waa middaas waathaaniyatu midda labaadna qowluhu waxaa weeyaan inama almasiixu ciisa bnu maryama rasuulu llahi masiixu waa ciisihii ina maryamo ahaa rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa waaye wa kelimatuhu waa kelmaddii alle alqaahaa ou riday ilaa maryama maryamo xaggeeda uu ku tuuray wa ruuxun minhu waay qaaluu waxay yidhaahdeen fa antum idinku qultum waxaad tidhaahdeen biqowli nasaaraa hadalkii nasaarada lianna almasiixa masiix kelimat kelimatullaahi waay wa huwa masiixna khalqun ay makhluuqun waa makhluuq idinku waxaad leedihiin ciise waa kelimatullaahi ciisana waa khalqun waa makhluuq isagana dabcan haddii kale de warkii nasaaradaad gelaysaanoo ciisa ilaah abaa warkiinu noqonayaaba faqultum waxaad tidhaahdeen ina kalaam allahi kalaam kalaamka alle laysa bimakhluuqin makhluuq maahan baa dhahdeen wa ciisaana min kalaami kalaamillaahi waay warkiina waa isbaraanbarayaa marka kalaamka alle makhluuq maaha ciisena waa makhluuq ciisena waa kelimatullaahi wax markaa tanaaqud waayay dheheen dooda kalena waa taas wاthaalithatu aayadda saddexaadna maa ya'tiihim min dikrin min rabbihim muxdathin maa ya'tiihim u imaan maayo min dikrin ay dikrun dikri u imaan maayo qur-aankii baa loo jeedaa min rabbihim xagga rabbigood uga imaan maayo dikriga oo muxdathin cusub shay cusub marka see loo dhahayaa marka waa waa waa makhluuq maaha wa qultum idinkuna waxaad dhahdeen laysa bimuxdathin ila laysa bimakhluuqin laysa bimuxdathin waayo oo kale keyrkan marka de waxa uu xujaysanaya inaad fahamsan tahay waa muhiim dabadeedna marka de inaad jawaab u hesho oo aad ibdaalisaa lagaa rabaa laakiin haddaad mas'ale intaad ka doodo kaligaa un aad sheegato waxa aad xujaysanayso dadka kaasoo soo horjeedana waxay xujaysanayaan aadan ka jawaabin wax weyn ma keenin saddexdan aayadood baa ugu daran marka waxa ay keensadeen ama ay xujaysteen qaala abuu cubayd waa ka jawaabaya marka abuu cubayd wuxuu yidhi fa amaa qowluhu ilaahay qowlkiisa wa wakhalaqa kula shayin huwa kamaa qaala waa siduu alla u yidhi waasuu rabbi u yidhi subxaanahu wa tacaala wa qaala fii aayatin ukhraa aayad kaleu ku fasiri rabaa marka fiiri marka waqalaqa kula shayin shay walba allah abuuray sax waayuu yidhi alla aayad kale wuxuu ku yidhi inamaa qowlunaa innaga qowlkeenna lishay-in shay aan u dhahayno idaa aradnaahu haddaan doonno shaygaas inaan abuurno an naquula lahu inaan u dhahno waay kun ahaaw fayakuunu fa huwa isagu yakuunu waa ahaanayaa shaygii fa akhbara alla wuxuu sheegay ana awala khalqin abuuris kan ugu horeeyo makhluuq kan ugu horeeyo khalaqahu oo khalaqahu biqowlihi buu ku abuuray makhluuqa awalkiisa ama abuurista awalkeedaba makhluuqa la abuurayo intaan la abuurin khalaqahu biqowlihi buu ku abuuray wuxuu ku abuuray makhluuqaasi alle maxay qowlkiisa qowlkiisana waa maxay waa kunta soo kun wa walu khalqin khalqiga kan ugu horeeyana yani shayga la abuurayo yani awalkiisa huwa min ashay shayguu ka mid yahay alladii qaala shaygii alla uu yidhi wakhalaqa kula shayin uu yidhi buuna ku jiraa shaygaas fa akhbara wuxuu sheegay ana kalaamahu kalaamkiisa qabla alkhalqi inuuba ka horreeyey khalqiga yani laba shay baa halkan yaallaan shay makhluuqoo la abuuraayo intaan la abuurin maxaa alla dhahayaana kun markaa kadib uu makhluuqii samaysmaa sow maaha idan ilaahay kuntiisa kunta uu dhahayo waa ka horreysa shayga kunta alla uu dhahayo shaygaa makhluuqa waaba ka horeysaa ayib marka wuxuu ujeedaa wakhalaqa kulla shay-in shay kasta oo alla uu abuuray muxuu ku abuuray kun inta aan shaygaa la abuurin ka hor jirtay alla uu yidhi inta aan shaygaa la abuurin ka hor alla uu ku qowlayo markaasaa shaygii samaysmaya ayib marka wuxuu ujeedaa wakhalaqa kula shay intade maba soo gelayaba marka qur-aankii qur-aanku maxaa yeele waa kalaam alla wa kalaamka allana waa waxa lagu abuuraba ashyaada dowr iyo tasalsul aan dhammaanin baana dhacaya haddii la yidhaha kuntuna waa makhluuq kii lagu abuuray waa makhluuq makhluuq baa makhluuq abuuray marna la gaari maayo natiijo oo khaaliqa ah, la gaari maayo ayb meeshaas marka wakhalaqa kula shay inta marka sidaas u tawjihiyey ta kale shay marka la yidhaha allah xataa waa soo gelaa soo ma qul ayu shayin akbaru shahaada muxuu alla yidhi qul illaahu shahiidun baynii wa baynakum qul illaahu shahiidun baynii wa baynakum yacni shay kee ahoo shahaado iyo markhaati ku weynin badan allah qul waxaa tiri allah baa ku weyn shay ayaa allah looga jawaabay idan shaygu allah subxaanahu wa tacaala isaguba waa shay haddana ilaahay baa makhluuqa lama dhihi karo qur-aanka ama kalaamka allana alla unbaa sifo uu u yahay see makhluuq u noqona marka wa amaa taxriifuhum taxriifkooda inama almasiixu ciisa bnu maryama falow kaana kamaa qaaluu arrintu hadday tahay sida ay yidhaahdeen laka oo ciise ou kelmadda alla ahaan lahaa lakaana yenbaqii waxaa haboonaan lahayd an yakuuna inuu ahaado bayna dafatayni musxafka labadiisa gerbad dhexdooda wa kalimatuhu alqaahu ilaa maryama alqaahaa lama dheheen alqaahu in la dhehay ahaan lahayd lianna ciisa mudakarun ciise waa mudakar haddii ciise kelmaddii alla laga wado oo uu yahayba dee waxaa la dhahayaa marka wa kalimatuhu alqaahaa ilaa maryama ciise waa kelmaddii alle ayb alqaahu ilaa maryama oo maryamo ku riday ayaa la dhehi lahaa ayb markaa wuxuu yidhi wاlkalimatu kelmadana mu'anahatun waa mu'anaha la اkhtilaafa bayna alcarabi carab dhexdooda khilaaf kama joogo fii dalika arrinkan marka wakalimathu alqaahaa meeshii laga yidhi lama dhaheen alqaahu baa la dhehi lahaa haddii kelmadda loo jeedo ciise ciise haddii uu kelmaddii allaba ou yahay ee sidaa loo jeedo waxaa la dhihi lahaa wa kalimatuhu alqaahu ayaa la dhihi lahaa alqaaha lama dhehen ayb lanna kelmadduna waa mu'anath bitifaaqi yani wuxuu leeyahy la اkhtilaafa bayna alcarabi fi dalika wainamaa khalaqa allahu alla wuxuu abuuray ciisa ciise bilkelimati fiiri meeshaa marka ilaahay ciise ayuu abuuray muxuu ku abuuray bilkelimati buu ku abuuray laa anahu lkelimatu maahan in ciise isagu uu kelimadii alla yahay maaha marka wakalimatuhu alqaahaa marka la leeyahay kelimadda allah iska leh ciise maaha leanna hadday ciise ta alqaahu baa la dhehaya kelmadduna waa muanah laa anahu lkelimatu inuu yahay maya alaa tasmacu miyaadan maqlaynin ilaa dalika arrinkaa wainamaa khalaqa allahu ciisa bilkalimati laanahu alaa tasmacuu miyaadan maqlaynin ilaa qowlihi tacaala wakalimatuhu alqaaha ilaa maryama waruuxun minhu yacnii jibriil calayhi salaam ayuu u jeedaa kamaa qaala fii aayatin ukhraa faarsalnaa ilayha ruuxanaa fatamahala lahaa basharan sawiya wa qaala wuxuu yidhi alla ina mahala ciisa ciisa tusaalihiisa cind allahi alla agtiisa ka mahali aadama aadam oo kale waaye khalaqahu min turaabin ciid buu ka abuuray alleh uma qaala lahu kun kelmadda marka inay kun tahay kuntaasuna dabcan de ciise kun maaha isaga kun ilaahay baa yidhiihi nacam aayaddaas kaloo ku fasiray marka marka wakalimatuhu alqaahaa ilaa maryama marka la leeyahay inamaa khuliqa ciisa bikalimat illaahi waay laa anahu kalimat llahi inuu isagu yahay waayahay fakhalaqa e, ciisa waaadama alla ciise iyo aadamba waa abuuray biqowlihi kun buu ku abuuray walaysa bayna haatayni alaayatayni khilaafun labada aayadoodna khilaaf kama taagna ma iskhilaafsana yani labada aayadood ma kala duwana waama taxriifuhum bedelaadda ay bedeleen min dikrin min rabbihim muxdathin fainamaa xadatha cinda anabiyi sal l slam nebiga agtiisau kusoo cusboonaaday ay muxdathin inzaaluhu soo dejintaa cusub ee sifada alle inuu ku sifaysan yahay kalaam nawcu sifati اlkalaam ma cusba iyada waa qadiim fainamaa xadatha cinda الnabiyi sal ly slama waasxaabihi lamaa callamahu allahu alla marku baray maa lam yaclam nebigu aayadda intaan loo waxyoonin aayaddaas ma yaqaan soo maha markii loo waxyoodaa la barayaa uu ogaanayaa baranayaa waa kama saddexdii aayadood marka sidaa ayuu u daweeyey qur-aanka marka de waxaad dareemaysaa meeshan marka ahmiyad weyn waxayna siinaysaa qur-aanka fahmu u baahan yahay ee qolo qalloocan oo ahlu bidacana qur-aanku waa deliisho karaan haddii marka la yidhaha caqiidada yaan kutubahan laga akhrisanin ee qur-aankii ha laga barto caqiidada bis oo dadka la yidhaahdo qur-aankii ayaad bara tafsiirka qur-aanka kugu filan qur-aanka kugu filan iyo xadiidka ummahaatu sitaad akhrisanaysaa bis caqiido waaba taqaan maxaa ka rabtaa ee ummahaatu sita lafteeda soo maahan midda lagu soo gambanaayo oo taxriifka lagu samaynayo soo qur-aankii ka weynaa taxriif laguma samaynayo miyaan loo baahnayn marka qur-aanka iyo ummahaatu sita axaadiidta ku jirto faham dhab ahoo saxiixa in loo yeesho miyaan loo baahnayn soo kan maaha hadda aaya saddex aayadoo qur-aan loo deliishanayo qur-aanku waa makhluuq laabudda marka haddaan kutubtan la qoreen oo ay a'imadu sidaan isugu taxalu eh, aynan isugu dayeen oo aynan ugu dadaaleen sidaan nin kastaa qur-aanka iyo sunnada kusoo dhuuman lahaa marka dad bay dacwoba u tahay oo iyaga dhahayaan kutub caqiide in la akhriyana maaha in la qorana maaha dadkayna tashwiish iyo khilaaf iyo caqiidadu ku furaysaa ee eh, kutubtan bukhaariga muslimka abu daawuudka ay hala akhristo bis su bukhaari maaha isaga waxaa ahmiyaddaas arkay oo qoraya kitaabkan marka dadkaasi waa dad iyagu caqiidadu ka xumaatay rabana caqiidadoodaas xun inay u meel u yeelaan rabo weynaan oo marna aan laga daba tegin caqiidada saxiixa ah qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari wuxuu yidhi waalqur'aanu qur'aanka kalaamullaahi ilaahay hadalkiisa waaye hayru makhluuqin liqowli llahi caza wajala ina rabakm allahu aladii khalaqa aلsamaawaati wاlأrda fi sitati ayaami huma اstawaa clى اlcarsh yugshi leyla الnahaara yaطlubhu xahiiثa wالshamsa wاlqamra wالnujuuma musaharaati bأmrih fabayana wuxuu caddeeyey alleh ana alkhalaa'iqa makhluuqu waalaba iyo dalabka alxafiida degdega ah waalmusakharaati waxa la leyliyey oo la sakhiray kulli maxay ku ahaadeen biamrihi ilaahay amarkiisa uma sharaxa wou sharxay alle faqaala wuxuu yidhi amarkaa yaa iskale alaa hooy lahu alkhalqu waalamru lahu lilaahi alle unbuu u sugnaaday alkhalqu abuurista iyo waalamru iyo amarka ayb tabaaraka allaahu rab اlcaalamiin ama alaa lahu اlkhalqu masder waaye waxaad ka laqbaysaa ismi mafcuul alaa hooy lahu lilaahi alla ayuu u sugnaaday alkhalqu almakhluuqu makhluuqa allah iska leh abuurista allah iska leh labadaba waalamru amarkana allah iska leh tabaaraka allahu rabb اlcaalamiin aayaddan marka say u tusaysaa qur-aanku inuu kalaamullaahi yahay fiiri fahamka salafka yani qaala bnu cuyaynata ibnu cuyayna wuxuu yidhi qad bayana allahu caza wajala alla wuxuu caddeeyey alkhalqa ayuu caddeeyey muxuu ka caddeeyey min alamri amarka labada layskuma darin khalqigii iyo amarkii waa la kala saaray alaa lahu alkhalqu waalamru baa leeyay cadafkana muxuu faa'iideeyaa muqaayara muqaayarow cadafka keenaa khalqi iyo amarku isma leh marka laba macnay laba shay bay kala yihiin marka allah wuxuu caddeeyey khalqigii buu min alamri ka caddeeyey biqowlihi buuna uga caddeeyey alaa lahu alkhalqu walamru faalkhalqu khalqigu muxuu ku ahaadaa biamrihi ilahay amarkiisuu ku ahaadaa marka haddii la yidhaha amarkiina waa makhluuq amarkuna waa makhluuq khalqiguna waa makhluuq cadafkii muqaayaradiisii meesha waa ka baxaysaa ta kale kala duwanaanta la kala duwayna meeshii waa ka baxaysaa falkhalqu midna midka midba midka kalow ku samaysmay makhluuqu wuxuu ku samaysmay amarka alle oo hadalka alle ah haddii marka hadalkii allena waa makhluuq wixii ku samaysmayna waa makhluuq la yidhaahdo makhluuq makhluuq samaynayay noqonayn khaaliqnimadii rabbi baaba meesha ka baxaysa marka ma la socotaanna ayb falkhalqu biamrihi ka qowlihi tacaala lilahi اlmru min qablu wa min bacdu amarka alla u sugnaaday hor iyo dambaba wa ka qowlihi inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun wa ka qowlihi wamin aayaatihi an taquuma alsamaau waalardu biamrihi walam yaqul bikhalqihi ma dhihin bikhalqihi ma dhihin fiiri diqada salafka ku jirto iyo siday aayaadka ugala soo baxayaan macaani aada u waaweyn kutubtan marka haddaan la qori lahayn maxaa la garan lahaa marka iltibaas iyo waxaa lagu dhex jiri lahaa un iyo xayro iyo wareer un baa lagu jiri lahaa ayb qala xadaثna asbغ wahuwa asbغ bnu اlfarج qala akhbaranii cabdullahi bnu wahbi wahuwa almisriyu alimaam qala akhbaranii yaxya bnu ayub waan soo marnay yaxya bnu ayub algaafiqiyu abulcabaas almisriyu saduqun rubama akhطأ can ibni jurayjin can mujaahidin qaala qultu licabdillahi bni cabaas baa waxaan ku idhi malqadaru qadarka waa maxay qaala wuxuu yidhi yaa mujaahidu mujaahidow ayna qowluhu aaway alla qowlkiisa alaa lahu alkhalqu waalamru aawey buu yidhi qowlka alle uu yidhi alaa lahu alkhalqu waalamru qadarku marka wuxuu ku jiraa maamulkaas alla way wuxuuna alla wax ku maamulayaa kalaamkiisa qala xadaثna cabdالlahi bn mحamed whuwa اlmusnadiyu qala xadaثna mucaawiyaةu qala xadaثna abu isxaaq ayb abu isxaaq ibrahim bn mxamed bn اlxariث bn asma bni khaarijata bni xisn bni xudayfata abu isxaaq alfazari waa imaam weliba aad caalim maqaazida iyo ku ah hiqa oo xaafid ah tasaaniifna leh can sufyaana can xabiibi bni abi camrata waa xabiib bn abi camrata alqasaab ayb abu cabdillahi alximaani hiqat min asaadisa can ibni jubayrin saciid waayo can ibni cabaasin qaala kana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen yuxibuuna inay jeclaanayaan an yadhara farisu ka oo ahay maya an yadhara aruumu ruum inay ka adkaadaan oy ka guulaystaan calaa faris faris ay ka guulaystaan liannahum maxaa yeelay ruum ahlu kitaabin waa ahlu kitaab iyagaa noo dhow ruum iyo waxaa dagaalami jiray iyo iyo furs muslimiintu waxay jeclaayeen ruum inay guulaysato liannahum waa ahlu kitaab nasaara liannahum ahlu kitaabin wa kaana almushrikuuna mushrikiintuna waxay ahaayeen yuxibuuna waxay jeclaanayeen oy jeclaayeen an yadhara faarisu faris inay adkaadaan cala aruum liannahum maxaa yeelay faris ahlu awthaanin asnaam dad caabuday ahaayeen fadakara dalika almuslimuuna liabi bakrin muslimiinta arrinta abi bakr bay u sheegeen fadakara dalika abu bakrin abu bakr arrinkaa wuxuu u sheegay lirasuuli llahi sal ll ly slam faqaala lahu الnabiyu slى اllahu عalayhi wasalam nebiga wuxuu ku yidhi amaa inahum sayuhzamuun abu bakr buu markuu ku yidhi waa la jebin doonaa faris fadakara dalika abuu lahum abuu arrintaa lahum lilmushrikiina buu u sheegay fa qaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiintii ijcal baynanaa wa baynaka ajalan waxaad noo samaysaa dhexdeenna ajal waqti ijcal baynana wa baynaka ajalan aniga innaga iyo idinka waxaad noo yeeshaa waqti fain daharuu hadday guulaystaan waqtigaa dhexdiisa kaana laka kada wa kadaa intaasaan ku siinaynaa ood leedahay yacni wain daharnaa haddaan anagu adkaanana kaana lanaa kadaa wakadaa yacni sharad aan dhiganna w muddana qabso fajacala baynahum ajalan waqti buu u yeelay khamsa siniina shan sano falam yadharuu maynan adkaanin ruum shantii sano kuma adkaanin fadakara dalika abu bakrin linabiy sal ll l slam ayuu u sheegay faqaala wuxuu yidhi nebiga alaa jacalta adnaa maa ka dhigtid intaa yacnii in kasii sokayso qaala wuxuu yidhi duuna alcashri waxaad ka dhigtaa toban ka yar toban ka yar ka dhig fa qaala wuxuu yidhi eh, saciidun saciid ibnu jubayr waxa uu yidhi albidcu maa duuna alcashri bidciga marka waa wixii toban ka yar leanna aayaddaa waxay leedahay sooma fii bidci siniin aliflaam miim gulibat iruumu fii adna alardi wahum min bacdi galabihim sayaglibuuna fii bidci siniin fii bidci siniin bidci siniinna waa maxay waa toban sano wax aan dhammayn marka ruumaa laga adkaaday haddana yacni markii hore toban sano intii aynan dhammaanin ruum baa adkaatay haddana ayb faqaala saciidu albidcu maa duna alcashri qaala fadaharat الruumu bacda qowlihi aliflaamiim gulibat الruumu fi adnى اlardi wahm min bacdi galabihim sayaglibuuna fi bidci siniin lilahi اlamru min qabl wamin bacd qaala fagulibat iruumu ruum waa laga adkaaday uma halabat bacdu dabadeed way adkaatay qaala allahu alla wuxuu yidhi lilaahi almru min qablu wa min bacdu hore iyo dambeba allah amarka iska leh waywma idin yafraxu lmu'minuun fafarixa almuslimuuna binasri illaahi muslimiintii marka waxay ku farxeen guusha alle yani guusha alla uu siiyey marka qoladaa meeshaas marka lilahi اlamru min qabl wamin bacdu ayuu ka wataa amarkaasna waa de ilaahay hadalkiisa oo kun iyo wixii uu doono uu kun dhahayo qala xadaثna bn الmuثنى whuwa abu muسى الزmn qala xadaثna mحamd abu saعيid التغlibiy abu saعيid التغlibiy mحamed bnu أscad abu saعيid almisisi kufiy الأصl layinun waa daciif ayb qala xadaثna abu isxaaq alfazariy can sufyaana bihada qala abu cabdillaahi imaamu اlbukhaari waxa uu yidhi faama afcaalu اlcibaadi addoommada afcaashooda halkan marka wuxuu ka gelayaa dabcan wixii ka dambeeya afcaalu اlcibaad mas'alada uu kitaabkaba u guntay oo khalqu afcaali اlcibaad uuna ku kala saarayo tilaawada iyo shayga la akhrinayo almatluwu kitaabada iyo maktuubka qiraa'ada iyo maqruu'a shayga la akrinaya oo ku kala saaray ayuu gelayaa markaa wuxuu yidhi qaala abu cabdillaahi faama afcaalu lcibaadi faqad xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa marwan bnu mucaawiya qala xadaanaa abu malik can ribciy bni xiraash can xudayfata qaala qaala nabiyu sal l slam ina allaha alle yasnacu kula saanicin allah wuxuu sameeyaa mid kastoo farsamo yaqaana ama wax sameeyo isagaa alla abuuray oo sameeyey wa sancatahu iyo farsamadiisa saanic kasto iyo sancadiisaba allaa sameeyo abuuray laba shayba meeshan marka waa ku jiraan wa sancatahu laba mas'aleba aada u fahma wa sancatahu sancada yaa loo idaafeeyey qofkaa loo idaafeeyey saanica idan waa ficilkiisa marka meeshaas horta in la fahmo waay mar hadday ficilkiisa noqotayna isaga ayaa wasfi looga ishtiqaaqayaa oo waxaa la leeyahay saanicun allah saanica saanic magacyada alla ka mid maaha dabcan ama ficilkaba qofka qofkaa wasfi looga dhigaa sujuuddu hadda waa ficil qofkaa la dhahayaa saajid raakic kaatib qaari isaga qofkii baa wasfi looga dhigaa lianna ficilkaani qaama fiihi isagoo ku qumay walidalika wasancatahu sancadii isagaa loo idaafeeyey idaafadiisu marka waa maxay tahay marka faacilkeeda inuu yaho isaga sameeyey ayib oo ficilkaa marka inuu isagu ikhtiyaarkiisa ku sameeyo isaga loo aanaynayo ko mas'alada labaadoo la ogaanayo waa maxay nisbada alla uu ku leeyahay waa maxay far ficilka qofkan nisbada uu ku leeyahay waa khalqiga nacam oo waxaa la dhahayaa allah waa khaaliq adiga allah ku abuuray sancadaadana allah abuuray sancada yaa samaynaya laakiin addoonkaa samaynaya haddii uunan addoonku samaynaynin isaga tilmaan maba looga dhigeenba soo maha nacam oo waxaa la dhihi lahaa ilaahay baa sujuudsanaa la dhihi lahay lamana dhaho saas nacam soo ma fahmaysid nacam adaa sujuudayo adaa sujuudda lagu nisbaynaya qur-aanka adaa akrinaya qiraa'ada adaa iskale adaa lagu nisbaynaya oo marka waxaa la dhahayaa qofkan sawdkiisu waa fool xun yahay kan waa cod macaan yahay jahwariyu sawt waaye ficilkaagii baa laga warramaa ma ogtahay allana waa muxuu noqonayaa alla waa khaaliq adou ku abuuray ficilkaagaas allah abuuray qur-aanka ku hadlidiisa markuu ilaahay ku hadlayo waa sawdkiisa alle adigu laakiin markaad ku hadlayso adiga sawdkaaga sawdka adaa iska leh laakiin shayga aada akrinaysa yaa leh allah kalaamkiisa shayguna waxaa loo nisbeeyaa oo kalaam looga dhigaa ciddii ku hadashay ugu horreysay oo uu xaggeeda ka yimid baa loo nisbeeyaa hadda haddaad adigu gabay dheer oo imru-ulqays leeyahay akhriso akhrinta aada akhrisay miyaad ku noqonaya inaad adiga gabaygaa tirisay saas maa ku noqonaysaana maya waxaa la dhahayaa marka war ninkan qasiidadii imru-ulqays oo meeshan ka akriyey qasiidada imru-ulqaysaa loo tirin tirinaya akhrintiina adaa lagu tirinay qur-aanka markaad akriso akrintaas adaa iska leh adaa akriyey laakiin kalaamka aad akrinayso waa kalaamullaahi nacam akrinta aad adiga akrisay ku noqon maayo qur-aanka kalaamkaaga ku noqon maayo nacam meeshaana waa la fahmaan umalaynana asalka marka mas'alada bukhaari inuu aad u taxliiliyo ou rabo labadaas mas'alo ficilkaani addoonkaa iskale ficilkiisii waaye ilaahayna muxuu ku leeyahay abuurista ou abuuray qofkaa iyo ficilkiisa meeshanna waaba ka muuqataayo in allaha yasnacu yasnacu bimacnaa yakhluqu waaye abuuristii waa loo waa loo tiiriyey kula saanicin mid kastoo farsame yaqaana wax sameeyo isaga allah abuuray wa sancatahuna allah abuuray sancadaas isaga uu leeyahay allah u abuuray wax la fahmi kara way nacam adiga allah ku abuuray qoridda aad wax qoraysana oo ficilkaasna allah abuuray intaas weeyaan laakiin waxaan qoraalkan yaa samaynayo wax qoraayo qofkaa qoraaya la leeyahay naam ilaahay baa wax qoraaya la dhihi maayo naam yani fahamka salafka bal u fiirsada naam watalaa bacduhum qaarkood waxay aqriyeen cinda dalika wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun maada haddii marka masderiya laga dhigo maxay noqonaya wallahu khalaqakum wa camalakum ayb fa akhbara marka ilaahay dakhala abuuristuu ku leeyahan dhahnay walidaalika ficilkaas adaa tilmaan lagaaga dhigayaa adaa cay hadduu yahay adaa lagugu caynayaa nisbaa waxa alla uu ku leeyahy waa abuurista ee abuuristaasna hadda ilaahay khalqiga sifadaa uu ku sifaysanyaho khalqiga marnaba iyada sifo shar ama xun ma noqonayso walidalika waa kala saaraynaa khalqiga iyo makhluuqa alficlu gayru اlmafcuul wاlkhalqu gayru اlmakhluuq maxaa yeelay khalqiga sife ilaahay leeyahay makhluuquna wax ilaahay ka baxsan waay waa shar gaalku waa shar afcaasha xunxun oo la samaynaya waa shar iyadu waa makhluuq ilaahay ma ku tacalluqdo waa ka baxsan tahay oo baa bay ka tahay alle muxuu alle ku leeyahay abuurista sifatulkhalqiga sifadaas khalqigaana sifo fiican waayo wuxuu alle wax u abuurayo lixikmatin xikmad baa ku jirta wax fiican wax xun labadaba waa abuuraya qudradiisay ku ahaanayaan xikmad baana ku jirta fa akhbara wuxuu sheegay ana asinaacaati farsamooyinka u ahlahaa iyo dadkeeda makhluuqatun farsamada iyo dadkeedaba in la abuuray makhluuq ay yihiin qaala xadaanaa muxamedun muxamedkan marka waa moxamed bn cabdillahi almukharamiy waa soo marnay qaala xadaanaa abu mucaawiyata can اlacmash ayb can shaqiiqin waa shaqiiq bni salma abu wa'il can xudayfata qaala wuxuu yidhi in allaha khalaqa kula saanicin wa sancatahu ina allaha khalaqa saanica alkhazami wa sancatahu xasmina qaaraa qoraayo khazam marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa markaasi saanica maa yutakhadu min alkhazam waxa khasamka laga samaysto khasamkuna waa shay-un shabiihun bilkuus wax cawda shabaho cawda u eg marka yacni farsamadaas qofkeeda iyo iyadaba alla abuuray so ina allaha tacaala khalaqa wuxuu abuuray saanica alkhazami khazamka baalka baasha cawdaas qofka samaynayo allah abuuray wa sancatahu iyo sancadiisa labadaba farsamadiisa ayb marka waa farsamo ama marka suuq madiine ku yaallaana suuqulkhasamiin eh, la dhihi jiray khazamkuna marka macnihiisu waa kaasoo khuuskaas baalaha eh, laga sameeyo geetimireedka eh, caleemihiisa iyo laga samaystay cawdana laga dhigto kaasoo kale qaarna marka waxay dhahayaan xasmi ayaa saanica alxasmi xasmiguna marka waxaa laga wadaa midka go-aanka qaadanaya qofka go-aanka qaadanaya iyo sancadiisa wax dhan alla abuuray qaala rawaahu wakiicun can اlأcmash qala xadaثna abu nucaym qala xadaثna sufyaan can ibni طaawuus can abihi can ibni cabaasin qaala alcajzu wاlkaysu min alqadar doqonnimada cajzigu waa qofku wax inuusan awoodi karin iyo walkaysu dhugta yacnii qofka iska doqonka iyo midka dhugta badan dhugta iyo doqonnimada labadaba min alqadari bay ka ahaadeen haddaadan adigu waxba u dhaqaaqi karin oodan waxba samaysan karin iyo haddaad dhug badan tahay oad wax samayn karto labadaba xag alley ka imaadeen waa qadar cajziga iyo dhugta labadaba min alqadari bay ka ahaadeen qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maaliku can ziyaad bni sacdin waa ziyaad eh, ayb bacdi nusakh saciid bay qorayaan waana khata ziyaad bnu sacd bn cabdiraxmaan alkhuraasaaniy abu cabdiraxmaan maka ayuu degay yeman ayuu markii dambe u wareegay wakana shariiku bnu wa kaana shariika bni jurayj ayuu ahaa ibnu jurayj buu shariigiisa ahaa hiqatun habtun can camri bni muslimi can taawusin اlyamaniy qaala adraktu camr bnu muslim kaasna waa aljanadiyu اlyamaniyu saduqun lahu awhaam daawuusna waa iska macruuf <coughs> qaala adraktu naasan dad ayaan soo gaaray min asxaabi rasuuli llahi sal l slam nebiga asxaabtiisa ka mida ah yaquuluuna waxay dhihi jireen kullu shayin shay kasta biqadari illaahi wax kasta ilaahay qadarkiisay ku ahaadaan waxa ilaahay qadarkiisa ka baxsanaan karaa ma jiraan wa samictu cabdاllahi bni cumara yaquulu qaala rasuulu llahi sal l slam kullu shayin biqadarin shay kastaa qadar buu ku ahaaday xata alcajza waalkays xataa cajziga qofku inaan waxba u dhaqaaqin doqonnimada iyo walkaysa iyo yacnii firfircoonaanta iyo dhugta in labadaba wa qaala laythun can taawuus can ibni cabaasin inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar wax kastaa shay kastaa waanu abuurnay waan abuurnay biqadarin baan ku abuurnay xata alcajza waalkays ayb qala xadaثna cmr bn mحamed qala xadaثna bn cuyaynata can cmri can طaawuus can ibni cmar qaala kulu shayin biqadarin xata alcajzi walkays wa qaala bnu cabaas kulu shayin biqadarin xataa wadcuka saaritaankaaga yaddaka gacantaada aad saarayso calaa khadika dhabankaada hataa haddaad gacantaada daanka saa u saarato qadar allah ku saaraysaa manaa wuxuu ka wadaa qudrada ilaahay wax ka baxsan male waayo warkaan macnihiisa naam oo imaam axmed fahamka salafka fiiri imaam axmed baa waxaa qadarkaa la weydiiyey markaasuu yidhi alqadaru qudrat ullahi qadarka waa ilaahay qudradiisa wa ilaahay waxba waxbuu qoray waxba u ogaaday waa qoray waxa uu qoray ilaahay bannaanka ma keeni kara miya wuu keeni karaa bannaanka muctasiladiina waxay leeyihiin ilaahay intuu wax qoray hanuun qofka u qoray ayuu isagu gaalnimo samaysanaa wixii ilaahay qoray maaha wax kalaa imaanaya markaas ee markaa ilaahay bay qudradii ka qaadeen soo maaha iyo awoodda waa khatar marka saa darteed marka alqadaru qudrat ullaahi hadalkan marka macnihiisu waxay tahay markay saxaabadu leeyihiin xataa gacantaada markaad daanka saarayso qadar allaad ku saaraysaa yacni waxa weeyaan adiga koonkan maamulkiisa ilaahay ma ilaahay unbaa maamulayo adiga wax aan alle ogeyn abuuristiisa ka baxsan lama imaan kartid hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed